اللهma أنfعna بma cلمتna وعلمna ma ينfعna وزدna علما qال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحimه الله taعالى bاب الkخروج في التiجاaرة wuxuu ku saabsan yahay alkخروج in loo baxo في التiجاaraةi tiجaaro iyo beecshiraysi kasabkaas tijaarada ah inuu xataa mudan yahay in magaaladii qofka uu deganaayo meeshuu joogay ogaba baxba oo danihiisa tijaarada ah uu u baxo ayaa maaragtay yuu ka hadlayaa waxaa kaloo noqon kartaa khuruujka in gurigaada aad ka baxdo becshiradaada iyo danahaada aada addo arrintaasna ka hor imaan mayso tawakulka iyo alla la tala saarto adduunyo aada u go-dayna lagu magacaabi mahaye tacmiiru اlardi in ardada la camiro kasab xalaala la raadiyo inuu qofka bini aadamka uu kaaftoomi karo uu isku dayo xalaashiisana uu dalbo oo uu raadiyo waa maطlab wanaagsan shay wanaagsan oo la dalbayo wey wa qowli اllaahi caza wajala waa ubaab faاntashiruu fi اlardi wاbtaguu min fadli اllah markay salaadda aad tukataan oo cibaadada waxaa ugu qiimo badana faاntashiruu faafa fi lardi ardada ku faafa wاbtaguu dalba min fadli اllah ilahay fadligiisa dalba fadligaa ilaahay la dalbayan waxaa kamid ah kasabka xalaasha ah iyo tijaarada iyo beecshirada qeyb kamida wey kasabka qaala xadaثanii mحamed ibn salaam qaala akbaranaa mklad ibnu yaziidi mklad ibnu yaziida qaala akbaranaa ibnu jurayj cabdilmلك بn cabdالعaزيز <clears throat> qال أخbarnي cطاء cطاء بن أbي الرباح المkي can cubayd ibni cumayri ana abaa muusa alashcari cabdullaahi ibnu qays alashcariy radia allahu canhu ardaah saxaabiyun jaliil wuxuu ka mid yahay asxaabu lhijratayn radia allahu canhu ardaah ninkii nabiga ammaanay weeyaan uu yihi laqad ucطiita mizmaara min mazaamiiri aali daawuud codkii nebi daawuud calayhi salaatu wasalaam ee quruxsanaa oo kalea lagu siiyey qiraada iyo qur'aanka isagoo akrinaya nabiga intuu dhegeystay salى اllahu alayh waalih wasalam istaadana calىa cumar bn اkhaaab istaadana waa idan dalbay calىa cumar bn اkhaaabin radia allahu canh amiir اlmuminiin xilligaas amiir buu ahaa cumar weeshii uu joogay buu yimid gurigiisii markaasuu idan weydiistay ma soo galaa buu yihi marka hore wuxuu yihi mar wuxuu sheegay magaciisa cabdullaahi ayuu yihi ibnu qays mara wuxuu yihi abu muusa mara wuxuu yii alashcari wixii lagu yaqaanay buu sheegay saddex sheer buu ku celiyey falam yu'dan lahu looma idmin oo soogal lama dhihin wa kaanahu cumar radia allahu canhu asagoo kaana mashquulan mashquulahaa cumar waxbuu mashquul ku ahaa dhegtasa waa ka maqlaaya abu muuse hadalkiisa farajaca abu muusa waa iska laabtay saddex jeer ba hadduu istiidaan weydiiyey oo yihi ma soo galaa wax gal yihaahdana uu waayey waa iska laabtay fafarqa cumaru radia allahu canhu cumar shaqadii wixii mashquulinayay buu bogay faqaala markaasuu wuxuu yihi alam asmac sawta cabdillaahi ibni qays so cabdullaahi ibnu qays hadalkiisa ma maqlaynin idaruu lahu u idma soo daaya qiila markaasaa waxaa la yidhi xajaabiintii dadkii irga joogay waxay dhaheen qad rajaca waa noqday wax u soo daayay markuu waayey saddex jeerna uu marayo waa iska laabtay fadacaahu markaasuu u yeeray cumar baa u yeeray u yeera meel uu joogaba ha loo yeero abu muusa alashcari ha soo xaadiro wuxuu saddex jeer uu ogu qeyday saddex jeer markuu yidhi ma soo galaa adulu adkhulu uu yidhi wuxuu iskaga laabtay naskaa daliil baa laga rabaa arrinta ayadaa meeshu cuskaday faqaala markii loo yeeray buu yidhi haye maxaa kugu xumbaaray markaasuu wuxuu yidhi kunaa nu'maru bidalika saasaanan amri jiray inaan saddex jeer haddaan idan weydiisanno wixii ka dambeeya haddii nana idmi waayo aan iskaga tagno saasaanan amri jiray buu yidhi kunaa nu'maru bidalika wuxuu ku wadaa istidaan bacda halaaث saddex jeer markaad idan weydiisata kadib insiraaf bacda alistidaani halaaث saddex istidaan kadib in la iska laabto maantoon inaad qawqawqawqow albaab ku hayso oo toban jeer gaarsiiso ma aha haddii aad idan weydiisato warma soo gala magacaada inaad sheegto ood ku celiso ood ku celiso waa inaad iska tagtaa culamada qaar waxay ka soo qaadanayaan oo laga qaadan karaa min baab fiqi nawaasil baalkan telefoonka haddaad dhaw aad siiso qofka u dirto mar labaad dhaw mar saddexaad dhaw jooji qofka inuu mashquul yahay laga yaaba marka bal haddana mar kalu ladana kale sug u yarkaadi istidaan bu ila telefonka waa istidaan isaga laftirkiisu albaabkii oo la garaacayo kale wey iga furay oo kale wey faqaala wuxuu yihi cumar taatiinii calaa dalika warkaa aad sheegtay waxaad ii keenaysaa bilbayina caddayn saddex jeer kadib waa laiska noqoni cadayn xukun baad riday waa la noqon marka xukunkaas waxaa laga rabaa daliilkiisa laga rabaa buu yidhi welib waa u goodiyey wailaa awjactuka buu yiri waa ku xanuujinayaa haddaad cadayn keeni weyda iyo daliil warkaa isagaa ku baxsan maysid fanalaqa isla markiiba waa booday abu muusa alashcari wuu og yahay cumar inuu ka dhabayni xadiid raadis iyo culummadii iyo dalabatulcilmi buu isku sidaayey ilaa majaalis ansaar ansaar baa hadde raggii nabiga alayh salaatu wasalaam cilmiga ka reebay wey nimankii majliskoodu bu aaday meel sakiifo la yidhaahdo iskugu imaan jireen baa jirtay oo ay ku sheekaysan jireen halkii ayagoo fadhiyo uu ugu tagay fasaalo markaasuu weydiiyey isagoo iyagoo fadhiyu kor istaagay oo yidhi walaalayaal qof maqlay xadiidu nabi alayh salaam saddex beri ka saddex istiidaan kadib waa la noqoni ma haysaan isagoo hiraahiraay markaasay ku qosleen abi saciid اkhudri oo dhalinyaro ahaa wuxuu yihi walaalkiin oo walbahaarsan baa inay yimid markaasaad ku qoslaysaan faqaaluu waxay dhaheen laa yashhadu laka kuu marakici mahayo calaa haada waxaa dalbayso ilaa asqarunaa ka noogu yar baaba ku raaci bay dheheen masaladaasay masale waadixa u tahay waxaan qarsooneen oo sahlan oo nin walba uu garanayo arrinta maanta cumar ka qarsoonaatay xataa ka noogu yar baa garanayo abu saciid اkhudri abuu saciid baa garanaya radia allahu canhu arda fadahaba waxa uu tagay abu muusa biabi saciid buu la tegey alkhudriy abu saciid uu kaxeeyey masjidkiibuu u fadhiistay marka mimbarka agtiisa u fadhiistay cumar radia allahu canhu waa soo galay waa kii marka uu u sheegay faqaala cumar baa wuxuu yihi akhafiya calaya ma iga qarsoonaaday haadaa masaladan iyo adabta adaabta sharciga ka mid a min amri rasuuli llahi sal l slam amarkii nabiga ah arrinka nabiga amarkiisa iyo aadaabtan istiidaanka ku saabsan iyo idalabka iyo waxa loo dejiyey ee nidaam ah saddex jeer ka badan inaan la sii soconin arrintaa miyaa iga qarsoonaatay oo abu saciid oo dhallinyaradii yaryareed ka mida uu sheegaya maanta alhaani waxaa mashquuliyey asafaqu gadashada iyo beeca bila swaaqi <clears throat> suuqa aan dhex ordeyno ka beexshiraysanayno en carruurta waxu raadinayno yaa naga mashquulisay bi wax badan yacni wuxuu ila jeedaa alkhuruuj ila tijaara tijaaradan u baxayno intaa wey marka musanifka raximah اllah baabka munaasabaة اxadiiثi lbaabi tarjumada iyo baabka halkaasuu ka daabuqaya muطaabaqaة اxadiiثi litarjuma ba la yihahda alkhuruuج ila tijaara inay banaan tahay marka marka laakiin wuxuu ka calaacalaya cumar radi aلlahu canhu inay wax badan ka mashquulisay oo aan waxba badanna ay halmaameen qofkii faadilkahaabaa mararka qaar ayaa qofkii mafduulka ah uu ka fadli badnaabaa wax ka u sheegi karaa oo waxbuu halmaami karaa cumar radi allahu canhu wax ooga badnaa mulaasamata rasuul ma jirin sal slam abubakr iyo cumar iyo raggaas laakiin mararka qaar suuqa waa la aadaayey waa la beecshiraysanayey waa la maqnaanayey taasna marka waxay ahayd wax nabiga uu arkaayey calayhi salaatu wasalaam waana u qiray saxaabadiisa iqraar baa la yihahdaa inay banaan tahay marka ayaa laga qaadanaya taas laga qaadan abu hureyre haddaa soo maray inuu lahaa aniga suuq iyo mxuu ahaa wax la yihaahdo beere iyo shaqo kuma lahayn inaan reer lahayn oo keligii oo daalibulcilmiga u go-an buu ahaa cumarna waa kan nin ciyaal iyo reeray sugayeen bu ahaa marka waxaa weeyaan xaaladba meesheedaa la dejinaya xaalad meeshaa la dejin in tijaarada iyo howlahana aad aado cilmigaadii waxbarashadaadina dhinacaad ka wadata iyagoo saxaabadu radwaan ullahi calayhim reere leh ayay dhinacna wax ka baranayeen dhinacna ay ka shaqaysanayeen taasaa la rabaa qaala musanifu raximah llah baabu tijaara fi lbaxri waxaan soo maray atijaara fi lbazi riwaayadaasi fi lbarina waa la yidhi in baran wa baxran labadaba lagu tijaaraysan karo badana waa la aadi kara doomo barigana waa aadi karaa cirkan iyo iyo mxuu ahaa diyaaradana waa soo kordheen wayakhluqu maa laa taclamuuna bay soo gelayaan waxayna ogeyn bu ilahay abuuri doonaadi waxaa soo galay in hawadana lagu safro ayaa soo gashay atijaara fi lbaxri marka baddu waxaa weeye meel khatar badan oo xataa qaar culamada kamida ay dhaheen ma wanaagsana in can dariiq اlbaxri lagu baxo taasuu musanifka radinaya o ishaaraya in waxba dhibaato ayna lahayn wa qaala maطr wuxuu yihi maطr اwaraaq maطr alwaraaq axad الtaabiciin albasri wuxuu leeyahay laa ba'sa bihi dhib ma leh in doomaha iyo badaha iyo la aado qof naftiisa halaag ku ridayna ma soo gelaysid ila maxaa weeyaan badda mar walba laguma halaagsamo meeshuu ilaahay dabca kugu qadaray inaad ku halaagsantaad ku halaagsani marka in badda lagu safro oo lagu tijaaraysta dhib ma leh wma dakarahu llah wa wuxuu ku saabsan yahay baabkaad ku cadfaysaa wa baabu dakarahu llahu tacaala fi lqur'aan ilahay cafwan wamaadaas waa iska naafiya wama dakarahu llahu fi lqur'aani ilahay qur'aanka kuma sheegin ilaa bxaqin xaq ba uu sheegay badda iyo in tijaarada iyo doomaha iyo la maro badda la qaado wax kale ilahay omu sheegin xaq un weeyaan wama dakarahu اllahu ilaahay muna sheegin yani badaha iyo doomaha iyo in lagu safro fi qur'aani oguma sheegin ilaa bxaqin xaqnimadeeda wey inay sax tahay wey uma tala wuxuu akriya ayaddan hadalkaasi madar waraaq bay ku xidhan tahay qaala madar laa ba'sa wma dakarahu اllahu fi اlqur'aani ila bxaqin uma tala wuxuu akriyey watara lfulka baad arkaysaa doomaha mawaakhira fiihi ayada oo badda jeexaysa mawaakhir ayadoo jeexi fiihi fi lbaxri badda bay jeexaysaa mawaakhirka waxaa weeyaan waa jeexitaan badda maca sawt sawtna uu socdo markay doontu weyn ay badda jeexayso dabeeshiibay intay jeexdo ayaa sharqadhi dabeeshii iyo dhawaaqeedii ayaa la maqlaya walitabtaguu min fadlih iyo inaad ilaahay fadligiisa subxaana wa tacaala aad dalabtaan ah whuw اladii skra sooma hayn whuw اladii skra lakum skra lakum albr ya skra lakum اbaحr marka watara اfulka bawaakira fiihi marka waxaa ayadan hadda loo dariishanayaa inay badda lagu safri karo لأna hadihi اlaaya siiqat fii maqaami اlimtinaan waxaa aayadan loosoo loosoo lagu akriyay oy kusoo meesha markii la akrinayo ilahay wuxuu ka hadlayey nicmooyinka ilahay addoomaha u galay marka haddii manaysi iyo nicmo sheegasho ilaahay uu ku sheegay inay arrin bannaan tahay oo doomaha iyo badaha lagu safri karo tijaare iyo risqi raadis ayaa laga qaadanaya wlfulku sufun fulkii waxaa la yidhahdaa asufunu doomaha ama tu weyn kuwa waaweyn iyo markaba maraakibba hadda jirta alwaaxidu mufradka iyo wاljamcu jamcuba sawaan waa isku mid ah, mufrad hadduu yahay fulki baadihi jamc hadday tahayna fulki badihi marka fi fulki اmashxuun waa hal xabo xatى ida kuntum fi fulki wajarayna ba lyidhi jarayna waa jam jarayna bihim marka fulki unbay taaganta wa qaala mujaahid baa wuxuu yidhi mujaahid ibnu jabrin tamkharu sufunu doontu waxay jeexdaa alriixa dabeesha walaa tamkhuru riixa dabeesha ma jeexdo min asufuni doomaha xaggooda ila fulku اlcidaam doomaha waaweyn unbaa jeexa qurba inuu kuu sheego doonta mawaakhiro laleeyahay waa doon weyn oo dabeesha iska xajin karta midda kale badda korkeeda iska sabeen dabeel weyn hadday timaadana wayba qaadaysaaba way xaarin laakiin doonaha waaweyn middaa wey midda intay dabeesha ka hor tagto oy jeexdo dhawaaqa dabeesha deena iyo shanqadheeda la maqlaayo wuxuu leeyahay tamkhuru sufunu riixa a tamkhuru waxay jeexaysaa oy kaga dhawaajin assufunu doomaha arriixa dabeesha waa doontee doontaas siibuu kuu sheegaya wuxuu ku leeyahay walaa tamkuru ma jeexdo doontu alriixa dabeesha min asufuni xaalay ka mid taha min asufuni dooba xaggooda ila alfulku lcidaamu midda waaweyn unbaa dabeesha jeexda ah, midda waaweyn unbaa dabeesha jeexda ogow midda yar ayadu waxa weeyaan mawaakhir laguma magacaabi karo sawd iyo waxba ma keeni karto ayadaaba lala kiciba xiliyaha badday kacsan tahayna maba geli karto waa laga reebi hadalkaas mujaahidna waa aartaasna waxaa wasliyey firyaabi fi tafsiirihi w qaala lay wuxuu yii layth ibnu sacdin qaala xadaanii jacfar ibnu rabiicata can cabdiraxmaan ibni hurmuza can abi hurayrata radi allahu canhu can rasuuli lahi sal slam annahu dakara rajula nin buu sheegay min bani israiil reer binu israa'iila kharaja fi lbaxri xagga badda ku safray faqadaa xaajatahu dantiisii soo gutay wasaaqa alxadiida kitaabu uu kugu imaan doona waan soo marray xadiidka isagoo dheer laakiin wax ka sii maqan yahay isagoo dheer meesh munaasabadiisu ku imaan doonaa ninkii intuu nin kale intuu doon ah uu raacay oo magaalo kale oo bad loo raaco uu tegey nin kun shilin isi u yidhi <clears throat> kun dinaar aw dirham uu dhihi jiray ikeen makhraati kafaa bilaahi shahiidan haye kafiilkeen kafaa bilaahi kafiilan ilahay baa kafiil ku filan ilahay baa makhraati iigu filan wax kala ma hayo ah, i aamin markii dambe waa kii uu aamino iska siiyey lacagta waa kii markaa intuu ugu riday geeb markuu waayey wuxuu doonu raaco markii dambe waktii la gaaray intuu geed qoray buu kunki geliyey afka kaga laxamaday ilaah waad ogtahay hebel inuu yihi markhaati keeno adiku markhaati gashaday oo uu yihi kafiil keeno adig kafiil kaa dhigti wataa xoolihiisi intuu ku tuuray baddi kii kaloo intuu xagga soo istaagay badda bal wax doonoo imaatay lacagta xilligeeda waa la gaaray aad sugaysay bal sugle ayaa markuu waayey doon ayuu intuu iska laabtay wuxuu arkay geed biyihii korkeeda sabeynaya bal qorigan iska qaado carruurta xaaba oga dhigu yiri ciddii markuu geystay oo jeexjeexayba waxaaba ku jirta lacag iyo waraaq ku duuban oo ninka asaga inuu soo diray ku qoran intaasu ishaari marka in doomaha lagu safro xataa waa sharcu man qablana <clears throat> wax banaan bay ahayd ku banaan sharcu man qablana waxaa laleeyahy sharcu man qablana sharcun lana ida jaa fi sharcina calى wajhi اlاstixsaani wاlmadxi hadduu shareecadeenna ay ku keento ammaan oo wixii wax la ammaanaya u yahay ummadihii hore waxay sameeyeen baa shareecadeenna ku ammaanaysaa waxay kutusaysaa inay mashruuc tahay diinteennana ay mashruuc ku tahay maslada waa masle fuqahada isku hayaan wey ummadii naga horey sharcigooda sharci ma noo yahay mise nooma aha khilaafaa ka taagan laakiin haddiiba waxan baa wax la ammaanaya ay tahy la tacliiqinin shareecadeenna aynan wax xumaana ku sheegin ammaan loo keenay waa wax banaan shareecadana waa ku banaanta saas darteed bukhaari soo baabaystay oo xadidka waa deliishanaya xadaanii cabduلlahi bnu saalixin qaala xadaanii leyt bihi xadiidkaa hore mutaabaca la yidhah baabu waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha waan soo marray xale xadiidka aayadan in badan hadday tijaare iyo lahwi arkaan ay ma arkaan oy ay waxyaalii la gargaraacayay ee calaamadaha tusaayey iyo baskii oo dhiidhiidle baa soo galay badeecada wade wuxuu salaadii lagu jiro oo salaaddii la tukanayo ama jamaacadii khudbadii la dhegaysanay bugmaa la dhihi ah, taa sax ma aha hala sabro ma cinda allahi khayru ilahay agtiisa wixii agtiisa ah ayaa waxba ka khayr badan nacam khayru min atijaara min alahwi min atijaara lahwi iyo tijaarada waxaa ka khayr badan ilahay agtiisa wixii ahaaday sabir marka ah, intaad ordi laheed qofaa laga yaabaa inuu telefoon usoo dhaco salaadii oo la aqimay baba banaanku ordi wax dhaafi laha male hadduu salaadiisa tukado markuu soo baxaan uu cudurdaarto or salaad baan gelayni yaa kugu qabsan kara maxaasa ku dhaafay ilahay hortiisa subxaana wa ka qaalisan oo ka qiimo badan ood la ordi ayib wa qowlihu jala dikru rijaalu laa tulhiihim tijaara ayaa camira beytka ilaahay rag uuna mashquulinaynin tijaare iyo walaa baycun can dikrilah inu ka mashquulinayn tijaaradooda iyo beecoodaasi waa fiican tahay waa goorma laakiin haddii aynan cibaadaadki iyo waajibaadki awaliyaadki shaygii muhimka intaad ah ka tagto inaad tijaaro ku mashquusha ma aha waa la aqimay jumcadii waktigeedii la gaaray dikrigii ilaah iyo daacadii cilmigii iyo jahrigii aad ka bixideed ee axkaamta shareecada eed wax ku kala maamulayso waxaad ku fahmi laheed waxaasoo dhan baa ka khayr badan wa qaala qataada wuxuu yidhi kaana alqowmu dadku waxay ahaayeen qowmkii salafkii buu ka hadlayaa yatajiruuna kuwa beecshiraysta walaakinahum kaanuu waxay ahaadeen idaa naabahum xaqun hadduu xaq ku soo dariyo min xuquuq illaah ilahay xuquuqdiisa ka mida ayagoo ah, beexshiradoodii howlahooda ku mashquulsan laa tulhiihim tijaara tijaaro mayna mashquulin jirin walaa baycun baycna ma mashquulin jirin can dikri illah xataa yu'aduuhu ila allah ilaa ilaahay u gutaan subxaana wa tacaala dayn ullahi axaqu an yuqda ilahay xaqiisa waxba ka horeeya bersaa la joogaa oo fulaan baa kahor fadhiya baana fulaan baa hortaada fadhiya haddaad kacdaa buu ku xumaadaa salaaddii baa la aqimaya halkan aad kududaa sax maaha hadda isaga uu garan waayey adiga ilaahay subxaanahu wa tacaala nidihiisa iyo dhawaaqa alle ka hormari wax walbaba waxba ilahay ka hormari tijaarada becsharaduna waa sidaas oo kale wax walbaba xadaثanii mحamed mحamed ibn سلام albikindi qaala xadaثanii mحamed ibn fudayl ibn غaزawaan can xusein ibn cabdiلرaحman الsulmi can salim bn abi اljacd can jaabir radي الlahu canhu qaala jaabir bn cabdilah ibn cmr bn xaram صaxaabiyu ibn صaxaabi qaala wuxuu yidhi aqbalad ciirun safar baa soo qaabilo oo soo galay madiina beeshiro iyo alaab aad loogu baahnaa bay shaam ka keeneen intaas oo maalmood iyo biley qaadan aadna waa loogu baahnaa tijaaradii baa soo gashay marka inta u horaysaa marka yaa leefi oo gadani inta kale hadhow laga yaaba inay wax la kor saarto wa naxnu maca nabiy annagoo nabiga maciisa alah salam tukanayna aljumcata salaaddii jumcadii khudbadii baa socota fanfada naasu dadkii baa faydmay oo deeraray ila اtnay caشhara rajula labiyo toban nin mooyaane labayo toban baa kusoo hadhay nabiga saxaabadii masaajidka buuxday baahidoodii iyo xoolaha way u baahnaayeen iyo waxaas maca dalika laguma cuurdaarin fanazlat hadi aaya wida ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima qul maa cinda allahi khayru min allahi min atijaara wallahu khayru raasiqiin ah, ilaahay raasiq ahaa maxaad u halmaanteen waxaas oo dhan ilahay baa subxaana wa tacaala oo risqiga bixiya baabu qowli اllahi tacaalى anfiquu min طayibaati ma kasabtum ya ayuha aladiina aamanuu muminay anfiquu bixiya min ayibaati maa kasabtum waxaad kasbanaysaan ee xalaashaa wax ka bixiya wax ka bixiya min ayibaat minta tabciidiye wey zaka hadday noqoto iyo hadday noqoto taawucii iyo baahidii kale iyo silaturaximkii min ayibaati maa kasabtum aayaddan mima akhrajnaa lakum min alardi baa la socotay labadaas jumlo waxaa lagu oofsaday laba sinfi oo kamida asnaafu zakaat zakada anwaacdeeda la bixiyo laba noocoo kamida mid waxaa weye atijaara wa curuud tijaara beecshirada asal waxaa u ah iyo beecshirada in zake laga bixiyo anfiquu min ayibaati maa kasabtum maa kasabtumna waxaa lagu fasiray beecshirada iyo tijaarada walidalika bukhaari raximah llah fii baabi ku keenay wa mima akhraja lakum min alardina waxay ku dhacaysaa masalat azuruuc beeraha iyo w beeraha ka soo beeraha ka in ayadana wax laga bixini ayaddaasa asal u ah ayaddaas asal u ah axaadiis sanadana waa caddaysay xadaana cثmaan bin abi shayba qaal xadaana jariir ibn cabdilxamid الdabi can mansuur ibn muctamir can abi wail shaqiiq bn salamata abi wail shaqiiq bn salm alkufi can masruuq ibn اأjdacin can caaisha radi allahu canha qaalat qaala الnabiyu salى الlah alيه waslm wuxuu yihi idaa anfaqat ilmaratu haddii haweeneedu bixiso min طacaami beytiha gurigeeda cuntada taalay ay wax ka bixiso hayra mufsidatin ayagoon beeldareenaynin oo fasahaadinaynin oo israaf aan la imaanaynin bay wax ka bixisay dadkii masaakiintii wixii mudnaa ee u baahnaa bay wax ka siisay kaana lahaa waxaa u sugnaaday ajruhaa ajirkeeday leedahay bimaa anfaqad bixinta ay bixisay bay ajir ku helaysaa walizawjiha ninkeedana waa leeyahay ajir bimaa kasaba kasbashadii iyo shaqadii uu soo shaqeeyey buu ku leeyahay walilkhaasini ninkii khaasinkahaa ee alaabta gacanta ku hayay ee dukaanka gadahaya maalan milu dalika sana bixi wixii la yidhi hadduu bixiyo ajir buu ka heli laa yanqusu man nusqaamaayo bacdu markood ma nusqaaminaayo ajra bacdin marka kale ajirkiisa shay waxba kama nusqaaminayo fadlullahi waasic raxmadda ilahi waa waasic ku walbaba waxaa weeye kan haweeneyda wabaa laga si sadaqada waxbaa la siinaya ku filan oo waxay samaysay udhigma ilaahay subxaana watacala waa u laalaabi ninkii sidiisa kasabkii buu kubiyuu ku helaya ajri iyo khaasinkii iyo ninka ka shaqeynaya alaabadan ahye bixi wixii layidhi bixiye sidoo kale waka walizawjiha bimaa kasaba bimaa kasabadaas uu daliishanaya hadda musanifka baabka inuu ninku kasbo oo shaqo raadiyo oo beexshiro galo oo carruurtiisa u kasbado ayaa laga qaadan qala xadaثnii yaحyى بن jaعفr qal xadaثna cabdالرaزاq بن hmam an mcmr بن rashid can hmam hmam ibn munbih wey qaal samictu aba hurayraةa radي الlahu canhu صaxiifa jirta صaxiifaةu hmam can abi hurayra aad صaxiix muslimka fi صaxiix muslim aad u baart uso celiyo wadakara axaadiiثa minha u dhi wadakara axaadiiثa minha radي الlahu canhu can الnabi sal slm qaal ida anfaqat اlmaraةu min kasbi zawjiha haddii haweeneyda ay bixiso ninkeeda wuxuu soo shaqeey can gayri amri asagoon amrin falahaa waay isagoon amrin oo idmin falahaa niصfu ajrihi ajirkiisa nis bay leedahay u fiirso isagoon amrintaasi waxaa laga wadaa amar khaasa ma haysato lakiin amar caamay haysataa wa ilaa waxaa soo aroortay inaan la ogoleen haweeneyda ninkeeda idankiisa waxaana inay wax bixiso markay haweeney ay dhaheen cuntada ka waran hada khayru amwaalina bu nabi alay slam waxaa noogu daran ba waa cuntada baahida ugu daran waaba daruuriyaadki cuntada marka idan caama ni haweeney waa haysato oo ninkeeda dabeecadiisa iyo dhaqankiisa iyo ixsaankiisa iyo samafalkiisa ay ku taqaano in waxyaalaha qaar la bixiyo oo haddii uu bixisana inuu ku shugriyo axsanta uu dhaha mooyaane una ka xumaanaynin waa idan caama idan khaasana waa inu yidhaha heblaay miskiin dawarsan haddaad aragto jiraanka sida qaraabada dadka noocaasa wax sii idan khaasuu siiyey labadaa haddaynan haysanin oo uu ninku yidhahdo cuntadaydan anoon baa sadaqaysan anaa kasmoo iska adiga faraha saarin hadday bixiso lahaa nisfu ajrin ma ahee laha calayha wisruha dembi baa ka soo gaaraya hadday bixiso dembi baa ka soo gaari nacam ma bixin karto baabu man axaba albasta ninkii jecel albasta in loo fidyo fi risqi risqiga in risqiga ilahay u waasiciyo qofkii jecel waxaan soo socda ha sameeyo xadaثana moxamed bn abi yacquub alkarmani qaala xadaثana xasaan xasaan ibn ibrahim alkarmani isaguna qaala xadaثana yunus ibn yaziid alayli qaala muxamed wuxuu yidhi huwa zawriy weeyaane can anas ibni maaliki radia allahu canhu zuhri waa taabici sakiira markaa anas binu maalik buu ka wariyey marka taabicinimadu waxay ku asixi in ninkan uu saxaabada nabiga alayh salaam la kulmo ah, ku asixi marka can zuhriy bacda nusukna fi adab mufrad wuxuu leeyahay xaafid ibn xajar ah, can zuhriy akhbaranii anas inuu yidhi akhbaranii anas marka wuu ka wariyay haddaad canta waxaa dhici karta inuu biwaasita qof kale kaga qaaday oo cancanadu ilin ma keento simaac iyo taxdiid ma keentee riwaayo kale akhbaara tiri akhbaranii marka waa ka wariyey qaala wuxuu yihi anas bnu malik samictu rasuula اllahi salى الlahu alيه wasalam baan maqlo yaquulu leh man sarahu qofkii ku farxaya an yubsada lahu in loo fidiyo fii risqihi irsaaqadiisa in loo fidiyo qofkii ku farxi oo mase yunsau lahu loo waasiciyo fii aaharihi cumrigiisa cumrigana loo waasiciyo cumriga loo dheereeyo falyasil raximahu qaraabadiisa xiriiriyo qaraabadana xiriir isaa kaaga xidhan inuu risaaqada ilaahay kuu furo cumrigana ilaahay uu ku waasiciyo risaaqadaasi wax macnaheeda qaar waxay ku fasireen waa lagu barakaynaya cumrigana asagona sidoo kale ilahay wuxuu ku siinayaa quwa fi ljasad waljismi ayuu ilahay ku siin badankaadu ilahay caafimaad kuu gelin oo caafimaad baa lagu helaa nacam inay daahirkeeda tahayna oo sideeda lagu wado risqigii oo waasac ahoo asagoo maxsuusa la arkaayo inuu ilahay ku waasiciyo cumrigii inuu ilaahay kuu dheereeyo ayaduna ilaahay subxaanaه wa tacaala waxba casiiz kuma aha wama dalika cala اlahi bcasiiz xataa culamada qaar ba waxay leeyihiin kitaabaة اmaqaadiir markii maqaadiirta iyo qadarka la qoraayo ayaa waxaa loo qoraa laba marxalo midna waa mucalaq midna waa munjaz cumrigiisa hebel waa intaas laakiin hadduu la imaado silaة الraxim qaraabadiisa xiriiriyo waxaa weeyaan geeridii ku degdegaysa iyo mowtadii ku dhici laheed cumrigiisa halkaa ku dhammaan laheyd intaasaa loogu kordhin cumrigiisa waa lixdan sano hadduu qaraabo xeerin ku darsana labaatan baa lagu dari yamxu llahu ma yashaau wa yuhbit wuxuu rabo ilahi subxaanahu watacaala tiraa wuxuu rabana waa sugaya oo qudradiisa waxba kuma salaf ulumma waxaa laga hayaa qaarkood inay dhihi jireen ilaahayow haddaa shaqi ii qortay xataa haddaa shaqi ii qortay waxba kuma iga tiq ayay dhihi jireen ilahi waxba kuma subxaana wa tacaala nacam baabun wuxuu ku saabsan yahay shiraau nabiyi sal slam binasiia nabiga inuu ku gatay dayn ah, wax ku gatay oo qofku uu dayn ka qaatay deena uu rahan u bixiyey imam rahn u kugu iman dona xadaثna mclى بn asdi qala xadaثna cabdالwaxid بn زiyاad qala xadaثna axmed سulayman بn mihran اkahili qala dakarna cinda ibrahim ibrahim agtiisa waxaan ku sheegnay alrahn fi slm in daynta la qaadanayo rahan la bixiyo slmkan hadda kii curfiga ah maaha baycu mawصuufin fi dima rahan oma baana waa laba qof oo wax kala gadanaysa wax maqan ayaa waxaa lagu gadanaya yani waa wey tacjiil الthamn wa taajiil الmuhman in lacagtiina la hormariyo alaabadiina la dhaho muddada ii keen biawsaafin maxduuda sifooyinka iyo tilmaamaha iyo tilmaamaha iyo tilmaamahaas yaana ka waayin xoolahana sii hormarso taasaa waxaa la dhaha slm wn baabslm baab laha iman doon insha allahu tacaala tan laakiin waxaa weeyaan dayn baad qaadatay warabalow dayntan sii aan ku siiye maxaa kuu kalsoonaanaya waxaad igu kalsoonaani saacaddaydan sii hayso a telefoonka sii hayso ayaa tiri raan baa la yihahda kabaanadayda sii hayso xadaana mucalla binu asadin laakiin kabaanada oo kale had wax la gata maba ahee isagana dee tawfiiqa waxay ka noqon kartaa dhinac kale marka laga fiiriyo waa wuxuu u baahan yahay oo hadhowna ka cararaynin laakiin inta badan rahanka waxaa loogu talagalay in haddii qofka wixiisi u waayo wax uu gadan karo oo wixiisi ka goosan karaa la rabaa xadaثana mucala bin asadin qaal xadaثana mxuu ahaa aw fi slmi الrahn fi slm baan ka hadalay faqaala wuxuu yihi ibrahim xadaثani اأswad sheekiisi wey aswad ibn yaziid waana abtigiis can caaisha radi allahu canha ana الnabiya salى الlahu alيه wasalam ishtaraa acaaman nabigu cuntuu soo gatay min yahuudiyin ilaa ajalin muddo inuu ku siiyo waa dayn warahanow wuxuu nabiga curaan u siiyey oo uu yidhi igu kalsoonow ilan waa yahuudiye nabiga calayhi salaatu wasalaam sida saxaabada oma u ixtiraamayo wuxuu yidhi marka dircan min xadiid dirac biraad oo nabiga alay slam uu gashan jiray markuu jihaadka u baxaayo ayuu hoos sii hayso ah, marka ilaha kaaga keenayo dirci buu haystay nabiga calayh salaatu wasalaam asagoo weli dayntii bixinin waktigii baa isla waqtiyihiiba waa dhintay rasuulka alayh salaam abu bakr sidiiq radia allahu canhu baa diricii soo furtay oo yahuudigii dayntiisa siiyey waxaa marka laga qaadanaya daynta hadaad qaadato inaad raan bixiso waa banaan tahay qaala xadaanaa muslim qaala xadaanaa hishaam xadaanaa qataada can anas xa waxadaanii moxamed bin cabdillahi bn xawshabin qaala xadaanaa asmaad abulyasaciid albasri qaala xadaanaa hishaam adistiwaayi hishaam bin abi cabdillaah ayaa la yidhaahdaa abi cabdillaahigana sambar baa la dhahaa distiwaayi hishaamka gel hishaam binu yuusuf asancaani wey ibnu curwahana waa jira can abihi buu inta badan ka wariya can caaisha can qataada ibnu dicaama can anasin radia allahu canhu anahu anas bnu maalik mashaaa waa socday ila nabiyi xagga nabiga calayh salaam bikhubsin buu la socday xoogow kibis ah khubsu shaciir qabandida kibis laga sameeyey waa kibista nooca ugu hooseysa ugu liidata wey xaaladda iyo duruufta ay ku noolaayeen nabiga calayh salaam intaasuu xataa heli waayey oo gaajo uu dareemay markaasay umu sulaym oo anas hooyeydiiah xabadoo kibis ahoo qabandil laga sameeyey ayay intay mala ku duuduubtay ayay u dhiibtay anas bin malik iyo wa ihaalatin xoogow xaydh ah sarikatin oo suuraysa in yaroo xaydh oo dufan ah oo haddana yar suuraysa oo aan raa'ixadeeda ay wanaagsanayn ayay tiri ha ku daardaarto ha ku cunee intaanna ugee walaqad rahana marka xaaladaasu nabigeena soo maray calayhi salaatu wasalaam iyo duruuftaas futuuxaadkii iyo khayrka badnaa markii dambe waa la helay maca daalika rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa inuu mar walbaba wixii uu hayo uu sii bixiyooo xaaladaasi adduunyada uu yaraysanayuu jeclaa walaqad raahana nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabiga wuxuu rahan u bixiyey dircan dirac lahu asaga uu lahaa bilmadiinati magaalada madiina cinda yahuudiyin nin yahuudiya ah buu ag dhigay oo rahan u siiyey wa akhada minhu wuxuu ka qaatay shaciiran liahli xoog qabandiyaho reerkiisa ayuu nabiga deen usoo qaatay oo yahuudigu ka soo deynsaday dinaciisana waa siiyey ninka asaga wuxuu siyaasa dinaca asaga waa dinac bireed weeye birta oo dagaalka loogu talagalay seefta iyo warmaha iyo wuu iskaga celin jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam <clears throat> saxaabadiisii baaba ku jirtay oo ansaartii baa jirta oo beeraley ah oo muhaajiriintii baaba qaar athirye ahaa muxuu yahuudi ka dooray nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay leeyihiin kow mucaamalata alkufaar inay bannaan tahay in gaalada lala macaamilo wax laga gato wax laga iibsado wax laga daysado nabiga wuu noo jideynayay sala allahu aleyh ali wasalam waa tashriix jideen wey laba nabiga calayhi salaatu wasalaam xaaladda duruufta uu taagan yahay hadduu saxaabadiisa u bandhigo dhowr hebelo daynisi dirac igana hays oo ah, ah rasuul allahu dayn kaa kaa ku siin mahaye iska qaado ha diracada kaa qaadan mahaye tan ooga ba'aya nabiga calayh salaam saxaabadiis oo ixtiraamka ay nabiga ixtiraamayaan baahida ayaga haysa intay ilooba nabiga calayh salaam u geyn jireen marka tan ooga baqaaya nabiga calayh salaam mar walbaba inuu saxaabadiis culays ula saarin markaasuu deenay ninkan asaga ah <clears throat> ayuu si dhaba ah marka ola tacaamulaya rasuulka alayh isalaatu wasalaam waxyaalaha laga faaidayst laga sheegay bay kamid tahay xadaanaa muslim qaala xadaanaa ah, aha yahuudiya wa akada minhu shaciira liahli walaqad samictuhu anas baa weli hadalka wata <coughs> nabigaan maqlay yaquul isagoo leh maa amsaa ma galabaysanin cinda aali muxamedin nabi moxamed alayh salaam reerkiisa agtooda saacun burin suus bur ah waaga uguma baryin saaka walaa saacu xabin saac oo xabada ahoo xubuub ah oo aan weli la shiidin ayadana gurigeeda saaka waaga uguma baryin wina cindahu markuu nabigu saa leeyahayna waxaa agtiisa jooga la tisca niswa sagaal haweena haweenkii sagaalkaa nabiga alay slam u ka dhintay sagaal haweena ayaa jooga maca daalika waxaad soo mari jirtay mararka qaar wixii hal reer aan ah dab laga shidin saasay raalli ku ahaayeen oo ku qanacsanaayeen ummahaat lmuuminiin ridwaan اllahi calayhina baabu kasbi rajuli wa camalihi biyadi kasbu rajuli ninka shaqadiis wa camalihi iyo camalkiisa biyadi gacantiisa u ku shaqeeyo hadda waxaa la galayaa alxiraf wasanaaca qofka waxyaalaha ku shaqaysanaya waxaa kamid a xirfadda iyo aqoonta iyo farsamada iyo muxuu ahaa waxyaalaha kale aqoonta ee macrifada ilaahay uu siiyey inuu ku shaqaysto kasabka ugu wanaagsan wey xadaثana ismaaciil bn cabdillahi اlweysi qaala xadaثana cali bn wahbin can yunis bn yaziid alayli can ibni shihaab الzuhri qaala akhbaranii curwa bn zubayr ana caaisha radi allahu canha qaalat lama اstukrifa abu bakr sidiiq abu bakr sidiq radi allahu canhu markii la khaliifay oo nabiga u dhintay alayh الsalaatu wasalaam ijmaac ummadoo dhan ay isku raacday abubakr inuu yahay kursiga nabigaba qofka ku fadhiisani ummaddan hogaamini tujini qaala wuxuu yidhi abubakr laqad calima qowmii qoomkayga waxay og yihiin ana xirfatii aniga aqoontayda lam takun inaynan ahayn tacjizu mad ka gaabinaysa ka cajizaysa can mu'aanati ahli reerkayga khidmad shaqadooda reerkayga nafaqadooda iyo iyo waxay maaragtay ku filaan lahaa ee masruuf iyo noolal ah inaynan aniga aqoonta ilaahay isiiye iyo xirfadayda iyo tijaarada aan aqaano inaanan reerkayga ka gaabinaynin oo reerkeyga aan ku fil lahay nin walba waa ogye maxaa nin bmushtar waa abubakr radi allahu canhu waa beeshiraysa xataa sham buu aaday marka waa beecshiraysan jiray xirfadayda beecsharadayda aqoontaan u leeyahay inaan reerkayga aan ku filaan karin aan ku filaan karo waa la wada ogyahayoo aynan naftayda ka cajizaynin reerkeyga nafaqadiis can ahli ehelkeyga nafaqadiis waa la garanaya wa shuqiltuse waxaa laygu mashquuliyey maanta biamri lmuslimiina muslimiinta amarkoodii dalihii caamkiiba hadda laygu mashquuliyey khaliif baa laga dhigay dantii caamkaha ah inaan ku mashquulsanaado sida aheed aan u guto iyo inaan reerkayga sidaan ugu shaqaysan jira ugu shaqaystana isma keenayso isma keenayso subaxdii markaan rab inaan u kallaho dhanihi caamkaha ah, oon u caraabo oon u soo jeedo oon u dhaqaaqo oon u fikiro oon u taliyo goormaan reerkaygii iyo danihiisi iyo suuqiisii aan aadi marka hadday sida arrintu noqotay oo idinka dusha saarteen fasayaakulu wuxuu cuni doonaa aalu abubakrin abubakr reerkiis min haada almaal xoolahan baytulmaalka bangiga islaamka wax laga cuni shayga iyo haniimada iyo danaha caamka la keenay kaa un baa reer abubakar laga biili wa axtarifu ana waan shaqayni lilmuslimiina muslimiintaan u shaqayni fiihi fii hada almaal xoolaha asaga iyo sidii lagu kasbi lahaa iyo sidii loo soo waaridi lahaa iyo sidii lagu soo aruurin lahaa iyo danihii caamkaha iyo khasnada dowladda siday u buuxsami lahayd shaqadaas anigaa u taagan wixii soo baxaana reerkayga biilkiisa hadda waa in laga siiya xaq weeyaan saasuu yidhi abubakar radi allahu canhu arda waa sidaas qofka hadduu dan caama ummadda u wado wixii dantaa caamkaa uu ku soo qabto wax ku leeyahy saas wax ku leeyahy oo nafaqadiisa iyo masruufkiisa iyo nooloshiisa uu ku leh alxaafid ibnu xajar raximah llah wuxuu soo arooriyey xadiid mursal ah rijaashiisuna ay hiqaa tahay yaa wuxuu leeyahay markuu abubakar khilaafadii loo doortay subaxdii buu suuq u kalla ilaa carruurtii baa sugayse wax bajadoo loo diyaariyey iyo wax masruufoo loo diyaariyey ma jirto ah, marka tijaaradiisi bexshadiisi u dhaqaaqay abu ubayd cumar bin khaaab iyo abu cubayda bnu jarax baa ka hor imaada isagoo dharkiisii wata wase baa la yiri soo khaliifatu rasuulilahi amiir muslimiin soomati muslimiinto dhan baa damaada kutugaysa gorbaa suuq meel la fadhiisani wuxuu yidhaha dana reerkaygaw markaas waxay u qoondeeyeen intii laga shuureeyey yaa waxaa loo qoondeeyey maalin walba nisfa shaat neef ariya niskiis qiimihiis wax u dhigma ayaa la yidhi qoonda yaa loo diyaariyey waa kan marka abubakr radi allahu canhu asagoo sidan uu leeyahay wuxuu leeyahay dantaa caamkaa ah un baa un wax laga raadin marka qofka waxaa laga qaata culamadu leeyihiin hadduu danta guud asaga mas-uul yahay wax ka koreeya oo wax u diyaariya u hagaajiya inu jirin dan caamuu mas-uul ka yahay wax asaga ka koreeya wax u qadara maba jiraba oo wax u qadari isagaa dadka shaqada u dhiibaaya isagaa wax u kala magacaabaya isagaa mushaarkii u kala cayinaya isaga yaa wax u magacaabi lama hayo soo ma aha wu ijtihaadi wu ijtihaadi laakiin waa masalada masaa-isha waxay kamid tahay simbirraxada inta badan ay ka imaan karto in qofka markii gacantiisa wax soo galaan ta'wiilaad iyo ijtihaadaad la imaado oo uu yidhaahda baahida ila baahi bani aadam ma dhamaanayso way se soo aroortay nabiga alay salam inuu sheegay sakankiisi iyo markabkiisi iyo khaadimkiisi waxyaaluhu sheegay kamid tahay nabiga sala allahu alيh alih wasalam qaala xadaثana muxamed muxamedkaasaa lasku hayaayo qaarkood waxay leeyihiin fi riwaayati caliy bn shabaweyhi wuxuu leeyahay an اfarabri maxamed bn اfarabri can اlbukhaariyi xadaثana cabdullahi bnu yaziid huwa اlmuqri sidaa sanad oobu soo kaxeeyey oo moxamed ibnu yuusuf alfiryaabi inuu ka wariyey ninkan la yihahdo cabdullaahi waxaa ujeedaa cabdulaahi ibnu yaziid cabdullahi ibnu yaziidkaas ayuu ka wariyey marka wuxuu leeyahay can اlbukhaariy farabri ba wuxuu ka wariyey can اlbukhaariy qaala xadaanaa cabdulaahi cabdulahi marka cabdullahi ibnu yaziid marka muxamedka wuxuu noqon bi hada haddaan ku xumbaaro muxamed albukhaari buu noqon musanifki buu noqon marka waxa xadaanaa leh wuxuu noqoni ardaygiisii moxamed binu yuusuf alfiryaabi qaala xadaanaa mamed bnu ismaaciil albukhaari qaala xadaanaa cabdulahi bnu yaziid اmuqri bukhaarina cabdulahi بن yaziid اmuqri waa ka wariyaa bilaa waasita waa oga wariyaa qaar saas yidhaahdeen qowl kalaa jiro ah muxamedkan waa muxamed aduhri in badan sheekiisa alimaam abukhaari baa sheekiisa wey muxamedkan dhuhli magaciisa hadduu sheego waxba kuma daro xadaanaa muxamed buu iska dhahaa muxamedkaas marka waa muxamed ibnu yaxya ibnu khaalid inaysaburi dhuhli ayadana waa la yidhi wax kastaba ha ahatay labaduba haddayba hiqaad yihiin waxba xadiidkeenin waxba ma dhimin garasho la'aantaas xadaثna cabdالlahi بن يزيid الmqri qaala xadaثna سacيid iبn abi ayub qaala xadaثanii abuswad abuswad الnowfri yatiimu curw yatiimu curwa ninki la dhihi jiray wey can curwaةa bni زubayri radي الlahu canhu qaal qaala caaisha radي الlahu canha kaana asxaabu rasuuli الlahi waxay ahaayeen cumaala anfusihim dad naftooda shaqaysta oo camalkooda iyo shaqadooda qabsaday ahaan jireen soo maarti intaasu u deliishanaya kasbu rajuli wa camaluhu saxaabadu sidoodaba waxay dad shaqaysta oo naftooda maarata u shaqaysa fa kaana yakunu deena waxaa u ahaan jirtay arwaaxun arwaaxda maanta jamcu ruux ma ahe waa jamcu riix ah, raaixa raaixa markaa way shaqaysan jireen beertii baa la aadi waa lasoo kabarweysan waa lasoo xamaalani markaasaa deena dhididkii iyo wixii baa deena maryahoodii jirkoodii markaasa masaajidka de markii lagu soo masaajidka lasoo aaro jumcadana ayagoon qabaysanin bay iska imaanayaan faqiila lahum markaasa waxaa lagu yidhi low iqtasaltum haddaad qabaysan laheedeen caaisha waxay leedahay dadkii cawaalida kamid ah ee shaqaysanayay maalin jumcaha <clears throat> nabigu agteeda fadhiyo intuu u imaado ag fadhiistay rasuulka alayh salaam buu salaamay markaasaa xoogow raaxadii nabiga alayh salaatu wasalaam usoo ururtay markaasu wuxuu yii law tasaltu haddaad qabaysan lahaydeen jumcada waa maalin jumcada intaasoo siigaa soo burlayseen oo soo dhex socoteen siigadii iyo maaratay bididkii baa isqabsaday maad qabaysataan rawaahu hamaam can hishaam can abihi can caaisha ayuu leeyahy marka wuxuu mutaabacinayaa ninkan la yihahda abulaswad abulaswad anofali ah. qaala xadathana ibrahim bnu musa qaala akbarana ciisa ibnu yunusin can thawr thawr ibnu yaziid ashaami wey thawr ibnu yaziid ashaami can khaalid bn macdan can lmiqdam miqdaam ibn macdaykarib min siqaari saxaaba saxaabada kuwooda yar ka mid ah radi allahu canhu arda miqdaam bn macdaykarib radia allahu canhu can nabiy sala اllahu alيh waslama qaal maa akala axadu qof ma cun dacaaman cunto qadun weligii khayran ka fiican min an yakuuna inuu cuno min camali yadii gacantiisa waay shaqaysa wax ka xalaashan ma jirto gacanta qofka waxay shaqaysay dhididkiisa wax ka xalaalsan ma leh wa ina nabiyllahi daawuuda calayhi salaam nabigi ilaahi daawuudaha kaana wuxuu yaakulu kii cuna min camali yadihi gacantiisa waxay shaqaysay isagoo melig iyo nabinimo iyo melignimo ilahi isku daray boqora oo waxbu ilahi u fududeeyey haddana gacantiisa waxay shaqayso birtaa ilahi u jilciyey subxaanah ayuu ku shaqaysan jiray o cuni jiray haddii nebi daawuud marka la sheegay fii maxali eh, madxi ammaan lagu sheegay sharcu man qablana sharcu lanaad bay sooiyo soo gelaysaa laa siyama daawuud calayh salaam wuxuu ka mid yahay dadkii nabigeena la yihi alayh salaam ku daya ulaaئika aladiina hada allah fabihudahu muqtadi buu soo geli marka waxa weeyaan waa daliil nebi daawuud baa gacantiisa waxay ku shaqaysata cuni jiray daliil bay noo tahay annaga xadaثana yaxya bnu muusa qala xadaثana cabdالrazaq bn hamaam asancani qala akhbarana macmar bn rashid can hamaam bn munabihin qala xadaثana abu hurayra radi allahu canhu can rasuuli اlahi salى اlه alيه wasalam ana daawuud الnabiya daawuudkii nabiga ahaa calayhi salaatu wasalaam kaana wuxuu laa yakulu kaan cunu ilaa min camal yadi waxay shaqaysay xirfadiisa iyo gacantiisa ayuu ku shaqaysan jiray nin biraha iyo howlaha ka shaqeeyu ahaa zakariya kaana najaaran nabi zakariya alayhi salaatu wasalaam dhismada guryaha iyo qalabka iyo waxaasu ka shaqayn jiray xadathana yaxya binu bukayr qaala xadathana aleyt can cuqayl can ibni shihaabin can abi cubaydin mawla cabdiraxmaan binu cawf anahu samica aba hurayrata radia allahu canhu yaquul qaala rasul lah sal slam la an axadukum axadkiin inuu xaabo gurto xismatan xagal calaa dahri dhabarkiisa xogoo xaaba aho xagal ahoo la qaato intuu soo arursado inuu deen soo qaato oo xagasha ku soo saarto ama dhabarka soo saarto yaa khayran oga khayr badan min an yasala inuu dadka weydiisto axadan qof oo fa qofku qofkuu uu siiyo aw yamnacma u diido xataa hadduu siiyo waxaa oga fiican asagoo oon weydiisanin oo aa yarto iska soo xamaasho walow shaqo culus oo adag oo shaaqa ah, oo xaaba gurasho ah allah ka dhige wuxuu ku soo garaangarsaday iyo dabar soo saarta xataa haduu waayo dhabarkiisa soo soo saarta saasuu le sal allah alيh ali waslm qaala xadaana yaxya bnu musa qaala xadaana wakiic xadaana hishaam bn curwa an abi an zubayr an zawar bn cawaam radi allahu canhu qaal qaala nabi sal slm wuxuu nabigu yidhi lian yaakuda axadukum abul axbulah jamcu xablin an yaakuda inuu qaata axadukum xadkiin axbulah eh, xarkihiisa oo dee naxaabadiisa intuu kusoo xidho dhowrka soo saarto yaa wa khayr badan marka waxa la yidhahdaa bataala iyo shaqo la-aan shareecadana diintana ma qabto shaqala-aan wax la yidhaahdo shaqala-aanta markaad maqlayso waxaa weeye waxaa un jirtaa in shaqada la doordooranayo shaqada la kala doordooranaya ee shaqala-aan maad jirayso intaasoo shaqaa iska banaan hadda waa aragtaa dadku shaqala-aan badan bay sheeganayaan magaaladana waa loo soo shaqa tiraya dabadiisa qabadsii intaasoo baqalaala kumanaana ayaa lagala baxaya habeen walba iyo maalin walba ayaa shaqo laga eh, maaratay laga helay oo laga noolaaday marka macnaha waxaa weeye shaqada aniga aan rabe ee eh, yani alacmaal alqiyaadiya waxay yihahdaan waظaa'if qiyaadiya shaqooyinka sarsare ee muuqada kaa un baa la raadinayaa wailaa qofku wuxuu guran karaa xaabada wuxuu kabarweysan karaa suuqiisuu geli karaa waxbuu dhisi karaa waxbuu qodi karaa waxbuu fali karaa waxaasoo dhanba shaqa un bay tegi waxna wuu ku heli hadduu rabo inuu helo naam qaala musanifu raximah llah ashuula in la sahlo samaaxa la fududeeyo waa laba macnoo mutaraadifa wey way is adkeynayaan ashuula wasamaaxa in la sahlo fi shiraai haddii wax la gadanayo iyo walba wa laska sii galayo waman dalaba wa wuxuu ku saabsan yahay man dalaba xaqan nin xaqiisa dalbaday man dalaba man dalaba waman ninkii dalbay dheh xaqan xaq ninkii dalbaaya xuquuqdiisa qof ku buu dalbayaa falyatlubuu fii cafaaf waa jumlo mustanafa waman dalaba xaqan ninkii xaq dalbaayo falyatlubuu ha dalbo fii cafaafin si dhowrsanaan iyo khiyaarnimo ay ku jirto ha u dalbo oo qofka deynta aad siisay eed ka dalbaysay hadalka u jilci ha ku adkaynin ha canaananin ha ku maarata culays ha saarin hadduuna waxba haysanina kaba sug haddii kalena hadal ku dabci xadaanaa marka aadaabta tacaamulka dadka lala macaamulo beeca iyo shiraha ayaa lasbarayaa ila shareecadeena wax walba way ka hadashay shareeco waxba shamlisay oo waba aadaab walba ka hadashay wey xadaana caliy bnu cayaash qaala xadaana abu qasaan moxamed bn muطarifin qaala xadaanii moxamed bn munkadirin can jaabir bn cabdilah radi allahu canhuma ana rasul lah sal slam qaala wuxuu yidhi raxima allah jumla ducaaye way noqon kartaa khabarna way noqon kartaa ilahay baa u naxariistay ama raxim allahu allah u naxariisto rajulan nin samxan sahlin badan ilaa goortiibuu iska saamixio sahli baaca uu wax gadaayo alaab hayaa alaabtuu gadaayey dadkii waa u sahlayaa waida shtaraa hadduu soo gadanayana isaguna dadka ma dhibaaye si wanaagsan buu ku gadanayaayo waa sahlayaa waida اqtadaa hadduu dayn laga qabay uu dalbaayo dalaba alqada ida qtadaa idaa dalaba alqada'a dayn qof dayn uu siiyey buu ka dalbayaa ayadana waa sahli oo waa fududayni oo waa sugi ayaduna sidaasoo kale saddexdaasba nabiga alay slam waa u duceeyey ka wax gadanaya alaabada la fadhiya alaabada haysta ee suuqa wax ku gadanaya ama xoolo gadanaya waxaa raba si sahlan oo fudud inuu wax ku gado oo dadka dhimin ka lacagta wada ee wax gadanayana sare sidoo kale ka daynta dalbaaya xoolihiisa dayntaad qof weydiisanayo ha sahlo ah, intaba ilahay naxariistiisa ku dhacdu rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam baabu man andara muusiran wuxuu ku saabsan yahay qofkii suga muusiran qof muusira qof xoogow haysta oo dayn kaa qaatay war wixii baan ku keenaya meel dhow bay taallaayo w isiibu kaa qaatay waxba cagta cagta u saarin ah, wiil ha raacinin ka daba ordin ka ka yersug hadduu mucsir faqiiraya waxba nu haysan iyadana kaba sug waa waajibe eh. xadaan labadaba waa labadaba waa la sugi marka eh, man yasara waa soo aratay muusiran fududeeya mucsirkana ka suga andara mucsirkana andara muusirkana yasara saasaa loo kala qaaday xadaana axmed bin yunis qaala xadaana zuhayr <clears throat> ibn mucaawiyaة الjucfi qala xadaثana mansuur ibn muctamir ana ribciya ribciya bnu xiraash taabici weyaan xadaثahu ana xudayfata radi allahu canhu xudayfa bnu yamaan qaala wuxuu yihi qaala nabiyu sala اllahu alيه waslm nabigaa wuxuu yihi talaqat ilmalaa'ikatu malaa'igtii baa waxay la kulantay ruuxa rajulin nin naftiis iyo ruuxdiisii la kulantay miman kaana qablakum dadkii naga horreeye markii nafti laga qaadayo qofka malaa'igtii baa la kulmi ruuxdiisii bay la kulmi markii qaadana wayba qaadi o yadaa qaadi marka ayatuha nafs ayiba iyo ayatuha nafs اkhabiia yay leedahay wayla hadli qofka siduu yahay hadday khabii qof xun yahay iyo qof ayiba haduu yahay intaba wayla hadli kuway guulguuli oo canaanan maxaa khayrood samaysatay kuw waxay leedahay way wanaagsan tahay soo dhowow marka malaa'igtii baa la hadashay faqaaluu waxay ku dhaheen acamilta min alkhayri shay wax khayrood samaysay ma jirtaa ayay ku dhaheen qaala wuxuu yidhi kuntu aamuru fityaani mar ah riwaayada qaar waxay dhaheen wax khayrood sameeyey ma jirtuu yidhi xasuusaa la yidhi xasuuso markaasu wuxuu yidhi Ah, kuntu waxaan ahaa aamuru kii amra fityaanii wiilashayda iyo kuwa ii shaqeeya khidamada ah an yundiruu inay sugaan oo waytajaawazuu ay iska dhaafaan can ilmuusiri qofka wax hayste wax iga qaadanaya iga garanaya warku yar suga wax ka dhaafa yaan dhihi jiray qaala wuxuu yidhi fatajaawazuu canhu markaasay iska dhaafeen malaa'igtina isagana way dhaafeen tajaawazuu canhu qaaladaasi xadiiduqudsi iyadoo hore way soo aroortay ilahay baa wuxuu yidhi tajaawazuu canhu iska dhaafa addoonkayga ayadna waa soo aroortay qaala abu cabdillahi الbukhaarي w qaala abu malik can ribciyin kuntu waxaan ahaa uyasiru kii fududeeya can ilmuusiri qofka wax haysta waxbuba haysta ilaa kana ku adkaynin waa undiru waan sugi jiray almucsir kaan markaa wax ii dhiibi karin wax iga daysanayna waa ka sugi jiray wa taabacahu shucba can cabdilmalik can ribciy buu ku mutaabiciyey wa qaala abu cawaana can cabdilmalik can ribciy undiru waxaan sugi jiray almuusira qofka muusirka wa atajaawazu can ilmucsiri inta riwaayoyinka soo dhaartid qofka muusirkaa ma laga sugaayo mise waa loo fududeynay kan maarata mucsirka ma laga sugaayo mise waa laga waa laga dhimaayeyba waa laga dhimaayeyba labada way jirtaa kan mucsirka waa u baahan yahay wuxuu u baahan yahay laba shay qofka faqiirka wax kaa daynsaday inaad wixii ka sugtay waa kaaga baahan yahi wixii culays ba hadduu ku noqdo inaad qaar ka dhintana qaar baa ka dhintana waa kaaga baahan yahi qofkan wax haystana inaad ka sugto haddee cagta cagta u saarin waa kaaga baahan yahi inaad mararka qaarkood wax ka dhintana waa u baahan yahay isaguna labada marka waa labada riwaaya waa imaanaysaa undiru lmuusira waatajaawazu can lmucsiri mucsirkana waa iskaga dhaafaa wataabacahu wa qaala nucaym bin abi hindin buu yidhi waslahu muslim eh, mutaabacadaas muslim baa wasdiyey marka eh, wuxuu mutaabaceynayana haddee waa nucaym bin abi hindigan cabdilmeliga iyo eh, muxuu ahaa raggaasi rabciy ka warinaya rabciy bin xiraash mansuur iyo xaggaasi u dhon qaala musanifu raximah llah baabu man andara mucsiran qof faqiira oo waxba haysanin oo culays ay ku tahay dayntii u qaatay inuu bixiyo qofkii u kaadiyo u ka suga oo aan culays saarin xadaثana hishaam bnu camaar qaala xadaثana yaxya ibnu xamza qaala xadaثana zubaydiy maxamed ibn waliid can الzuhriy can cubaydillahi bn cabdillaah samica aba hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alيyh wasalama qaal kaana taajirun baa jiray nin taajiro bmushtaraa jir waxyar baa ka tegi an ribciyi faaqbaluu waxaan aqbali jiray min almusir qofka musirka wax ii keeno waatajaawaz an musiri musirkana waaban iskaga dhaafi jiray mararka qaar marna waa ka sugi jiray ayib intaas soo maaha ayib an nabi sal slm usoo noqo kaana taajirun taajir baa jiray yudaayinu naasa dadkuu daymin jiray faidaa ra'aa markuu arko mucsiran qof mucsira ku adagti qaala lifityaanihi dhalinyaradiisa wuxuu ku dhihi jiray tajaawazu canhu iskaba dhaafa iskaba dhaaf hadduu keeni waayo ku adkaatay faraha ka qaada lacala allah ilahay waxuu xaqiiqo ku rijo ka qabnaa an yatajaawaza camaa inuu iska keena dhaafee wax kale lama imaanin cibaado badan ma ah daaco badan ma ah intaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku hanuuniyey iska dhaaf inuu ilahay noo dhaafaan rajaynayna fatajaawaza allahu canhu ilahay baa iskaga dhaafay aljazaau min jinsi alcamal camalka aad samayso khayr iyo wanaag iyo xumaan waxay toqotoqotaba ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kugula macaamili fatajaawaza allahu canhu ilahay baa iskaga dhaafay qofka dee camalka janno lagu galaya ilahay baa garan qof camalka aad ridaha ilahay ku mudanayso ma garanaysa adigu camal yar baa laga yaaba in naar uu ku waajibiyo qof ku waajibiyo camal uu isleeyahay meeshaa ma gaaraysan inuu jannada ku helaa laga yaabaa intaasuu ninkaa ku janno galay oo ilaahay dembigiisa o dhanba ku dhaafay oo uu dad badan kaga hormaray oo raxmadda ilahay waasiceed uu ku helay ninkaasagaa waxaa soo aroortay man andara mucsiran aw wadaca lahu adalahu llahu fii dili carshihi ninkii qof mucsiroo faqiirahoo daynuu ku lahaa ka suga ama wax ka dhima carshiga ilaahay buu hadhiyaa xadiikaa fi saxix muslim ku sugay toddobadii sabcada gelaysa hooska ilahay buu ka mid yahay yaa sideed lagaga dhiga lagu daray fanadira in kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara aayadda qur-aankeedna inaad ka sugto weeyaan inaad ka sugto nin selafkii ah baa saxaabi iyo tabici midku abaa ah xasuusnayne yaa nin dayn ku lahaa buu raadiyey oo raadiyey oo raadiyey oo markaasuu gurigii buu yimidoo caruurtii buu yidhi hadhihira waa joogaa sariirta hoosteeduu galay ninka isagaa wuxuu raadiyo sariirta hoosteeduu deena ka fiiriye usoo jiiday markaasuu cabaaday wuxuu yidhi wallahi baan faqiirahay waxba aanan haysan milaha ku inaad faqiir tahay ha xadiistan soo dariishaday wuxuu yidhi waan ku cafiyaniyo banaanku ka maray waa wax culus daynta moogta dhibkeeda waa badanta qofka daynta qaba culays badan bay ku tahay dad badanoo hadda aan dadba kalahayn waa jiraaba oo shaqadiisaba ay tahay inuu xoolaha dadka iska qaato uu ku danguto kadibnaba ama uuba ku diidaba kas ku diidaba ama uu kaa carcararo oo danba ka gelin sax ma aha taasna marka qofka xoolihii dadka yuuna fududaysanin dadka xoolahaana ayaguna haka warhayaano baabun idaa bayana albayiicaani labadii wax kala gadanays hadday wax isku caddeeyaan oo kan adaabtiisi iyo badeecadiisi kana silcadii iyo wuxuu watay kana wuxuu ku dhaafsanayay ay isku caddeeyaan walam yaktuma ayna waxba isku qarinin wa ay isku naseexeeyaan naseexada waxaa weye qof walba qofka kale uu khayr wixii khayra uu og yahay una ka qarinin nasiixa wey waa khayrka inaad walaalkaa aadan ka hagranin ayaa nasiixa la dhahaa waa magac jaamic ah oo khayr o dhan wada kulminayo sidaa darteed ba addiinu nasiixa layidhi diintao dhan ba waa nasiixaba marka wax alla wixii wanaag aho khayr aho qof u gelayso o dhan ba waa nasiixa wey nacam wa yudkaru waxaa laga sheegay can alcadaa ibnu khaalidin ninka la yidhahdo cadaa ibnu khaalid waa saxaabi xadiistiisu waa yartaa khaliilxadiid aslama bacda xunayn qaswatu xunayn kadib buu islaamay waxaa laga sheegay xadiikiisaasna waxaa wasliyey tirmidi iyo nasaa'i ibnu maajah ayaa wasliyey qaala wuxuu yidhi kuntu eh, kataba lii waxaa ii qoray annabiyu nabiga alayh salaam baa warqad ii qoray waxbay kala kateersanyihin rasuulka alayh salaatu wasalaam qoraal baa marka la qoray haadaa ma muxamedun rasuulu muxamed wuxuu gaday wey rasuulullahi ah sala allahu aleyh wasalam qofka markuu wax qoraayo magaciisa saddexan buu qori allahuma inuu yahay qof mashhuur ah sifada uu mashhuurka ku yahay buu raacini sida rasuulka alayh salam hadduu maxamed markuu magaciisa sheegay rasuulullahi buu yidhi khalaas wax lala ma jirto muxamedun rasuululahi yaa gaday min alcadaa cadaa binu khaalid buu ka gaday bayca muslimi muslim beyciis min almuslimi beyca muslim muslim kale inuu ka gato la rabo ee sharciga uu waafaqsan yaan wax ku kala gadanay laa daa waxaanaan gadaayo cudur ma leh walaa khibhata wax maaragtay qarsoon oo akhlaaq xumaana ma jirto adoon baa wax la kala gadanayo addoonkan asagaa wax oo akhlaaq xun oo akhlaaq xumo uu qabana ma jirto walaa haayila wax khiyaamo aho iyo xumaan oo maaratay uu samaynayo kalena ma jirto uu ku fasiri doona qaala qataada sa wuxuu ku yidhi alghaa'ila azina wasariqa walibaaq ba iskuu geeyey zino iyo tuuganimo iyo eh, muxuu ahaa googoys uu weligii sayidkiisa u googooyo kan u dhuuntay iyo waxaana ma laha sidaasaan ku kala gadanay ayuu yidhi hadda riwaayadan waxaad moodaa waxa wax gadanaya inuu nabiga ahaa calayh salaatu wasalaam addoonka laakiin riwaayadaasi nasaa'i iyo tirmidi ibnu maajah waxay isku raaceen nabiga inuu baayac ahaa oo uu addoonka lahaa markaa in la yidhaahda marka waxaa weeyaan haadaa mashtaraadan waa qalbi baa ku jira oo waa lasdabagediyey oo nabiga alayh salaatu baaci uu ahaa ninka la yidhaahdo alcadaa ibnu khaalidna mushtari wax soo gadanaya u ahaa marka taqliid baa ku jira iyo in la yidhaahdo ma ahe laftirkiisa beecba waa lagu magacaabaa shiraha laftirkiisa wa bihamanin baksin daraahima macduuda sharaahu ay baacuhu kuwii waxgadaayo ee baayac ahaa yuusuf yaa shiraa lagu magacaabay ayib marka waa lagu idlaaqi karaa nabiga alay sla wuxuu yidhi laa daa walaa khibhata walaa qaa'ila ah, wax cudurana ma qabo khayaamo ama xumaan iyo khabiidnimo iyo akhlaaq xumana ma qabo khayaamo iyo tuuganimo iyo dhumashana ma laha addoonka rasul saasa ku kala gadanay ayuu yidhi marka waxa daahirkeeda hadaad ku og tahay waad cadayn kartaa waad dhihi kartaa anigu waxaas ayaan ku ogahay wanaaggaasaan ku aqaanaa waxay qarsoonsa muddae ilahay baa gar wa qiila liibraahim ibraahim ibraahim bnu yaziid anakhaci yaa waxaa lagu yidhi ina bacd annakhaasiin ya qaala qataada waan sheegnay alqaa'ila waxaa la yidhahdaa kuu fasire azinaa wاsariqa wاliba ya waxaa la dhahaa qaa'ila addoon addoon tuuga ma ah zanina maaha dhilaya aabiq oo maarata dhuuntana maaha wa qiila liibraahim ba waxaa lagu yidhi ibraahim ibnu yaziid anakhaci ina bacd anakhaasiin nimanka dilaalkaa qaar ka mid ah yusami wuxuu ku magacaabi fardihiisii meeshii lagu xidhaayeybu wuxuu ku magacaabi oo u dhihi aariya khuraasaana wa sijistaana wa aariya sijistaana ayuu dhihi xeradii fardahay ku xidhnaayeen iyo meeshii xaiga arigu xeradana waa la dhahaa isdibliga waa la yidhaahdo xarig intii lagu xidho meel adag oo lagu xidhodeena lagu heraari jiro lagu xidhi jiray fardaha yara waa la yidhaahdaa aari marka meeshiiba wuxuu ku magacaabi magaalooyinkii alaabada laga keeni jiray ee fardaha laga keeni jiray ee farda wanaagsan lagu yaqaanay ayuu meesha ku magacaabi xeradiisii buu ku magacaabay xeradan waa xeradii khuraasaan xeradii sajistaan buu dhihi ayib markii xeradii sajistaan u dhaho alaabtii fardihii buu soo kaxeen suuqu keeni maalin kadib buu suuqa keeni markaasu wuxuu leeyahay shalay baa waxaa ka keenay khuraasaan shalay baa waxaa ka keenay sijistaan waxaa loo maleyn sijistaantan magaaladii sijistaan aheed iyo dadka khuraasaan ahaad ila waa xeradii xeradii weeye khayaamu qarinaya tanaa marka la diidan yahay aariya khuraasaana xeradii khuraasaan wa sijistaan buu ku magacaabay fayaquulu wuxuu dhihi markuu xeradii suuqa yimaado jaa amsi min khuraasaan khuraasaanta wuxuu ka wada xeradii waddankii baana loo maleyn wajaa alyowma maantaan ka keenay min sijistaan meel xero dhow buu ka yimid oo sijistaan ku magacaabay fakarihahu waa nacay ninkii reer ibraahim anakhaci karaahatan shadiida arrinta arrin fiican maaha buu yidhi maxaa yeelay lima yatadamanahu min alkishi wاlkhidaaci wاtadliis tadliis qarin iyo khiyaanaa ku jirta baaca sidiisaba usuusha usuul albuyuuc almuxarama maxaan ku sheegnay baaca muxaramka qawaacid iyo dhowr asal ku wareegaa maxaa ka mid a qararkaa ka mid a iyo khidaaca taqriirka waa khidaaca moogtahay alararu alqararu wاtaqriiru maxaan idhi wاljahaalatu wriba wariba marka wixii marka haddaad daahirkan kore si loo loo fahmo adaa si kala wadato beeca noocaasi xaaraam wey ma banaana qofkii wuxuu umalayn si kale u malayn maridiiba waxaad kusoo qoratay indunusia kusoo qoratay indunusiana kama imaanin meel kale ka timid dhexdana ay ka timid oo iskaga qoratay waad maqlaysa hadda maraykanka iyo chinaha waxaa isku haysto sooma wuxuu leeyahay alaabtaa nabigu intuu fotocoobiyey suuradii mal si kale u bedelo kusoo qorani china kusoo qoranaya ayay leeyihiin marka ayagi waa ishayaan arrimaha noocaas oo kalea taswiir baa la yidhaahdaa ama maarata khayaamo ama khidaac buyo waa in laga ilaaliya meelayna ka imaanin meeshaedaan ahayn inaad maaratay aad ku sheegta lama ogolo xadaثna sulayman ibnu xarb qaala xadaثna shucba bn xajaaj alwaasidi can qataada bni dicaama can saalixin ibnu kaysaan an abi اkhayl an cabdlah wa qaala wuxuu yihi cuqba bnu caamir laa yaxilu limri'in qof oma banaana yabiicu silcatan badeeca inuu gado yaclamu uu ogyahay anahaa badeecadani daawn cudar inay qabto ilaa ahbara waa inuu sheegaa inuu sheega mooyane ma banaana waxaad ku ogtahay sheeg wixii adiga kaaga gubana kaaga gubto intaa yar ee raqiiska ee ceebtaa ku jirta markaad sheegtay ay badeecadii hoos u dhacday ilaahay baa barake wax badan haddaad ku dhufato ood faa'iidadood qarisay faa'iidada ayadaad moodayso khasaare iyo baraka la'aan bay ka dhalan marka iska caddee xadaثna سليمان بن xرب qال xadثna شhب عن qتاadة عن sالح عن أبي الkhayل عن cabd اللhi بن xاrث رفعhu ilى xakيم بن حiزاm radي الlه عanهu qala inuu yihi qala rasul ه صل sلم albayicaani bاlkhiyaar labada wax kala gadanaysa baayic iyo mushtari baa la yihahda midna alaab buu wadaa midna lacag bilkhiyaari khiyaar bay leeyihin maa lam yatafaraqa intayna kala tegin maslaة khiyaar buu noogu imaan doonaa aw qaala wuxuu yidhi xataa yatafaraqaa ilaa ay ka kala tagaan intay majliski iyo meesha wax golka tale fadhiyaan khiyaar bay leeyihin waa kala noqon karaan fain sadaqaa hadday run isku sheegaan wa bayanaa wax isku caddeeyaan buurika lahuma waa loo barakeen fii baycihima beecooda waa loo barakeen wax yar baa ilahay wax weyn kaaga dhigi oo bugbug kuu dhigi oo ku barakoobi hadda adiga aad xalaasha meerato oo iska ilaalisa qishiga iyo khayaamada hal maalin ku taajira iska dhowrto xaaraan iyo maarata riba aad iska ilaaliso ilaahay subxaana wa tacala intaasu ku barakeenaya haddii kale dee hoos baad soconaysa intaad ku dhufato marka hore wax weyn gaadho marka dambena wiswiswis eber bay noqon wain katamaa hadday qariyaan wax xaqiiqa oo jirta oo ceeba ay been isku sheegaan muxiqad waxaa la baabi'inoo la tiri barakatu baycihima beecooda barakadiisii ayaa eber laga dhigaya baabu bayc baab bayc isku darka min atamri timirta laisku daro timir isku laisku daray haddii timirta ayadaa ay iyadoo maarata timir kale nooc oo isku jirta ay tahay ceebteedii la arkaayo aad halkaa suuqaa soo dhigto qofkii ku raali noqonteedna uu gato qofkii ku raali noqon waa arkaa midana inay tahay mid radiy oo ah hoosaysa midana waa fiican tahay asaga hadhow ha kala qariiro ha kala marmadho asaga markaa sida hadduu raalli ku noqdo dhibaato male laakiin waxaa la diidi shay aan maaratay daahirkiisa iyo baatinkiisa iskhilaafsan yihiin korkan kore waxaad u malaynaysa shay fiican hadhowna waxaa ku hoos jira shaygii wax xumaan oo wanaagsanayn ayuu kusoo baxay ayuu kusoo baxay sidii eh, raashinkii nabiga calayh salaam uu suuqa ogu yimid oo kale korka waa ka angegan yahay hoosta hoosena waa ka biyaa kaga jira miisaanka haddii la saaro masagadii oo biyo galay waa bararsan tahay miisaan culus bay keeni hadhow miisaan culus bay keeni alaa jacaltahaa fawqa ka yarahu naas waakii nabiga alayh salatu wasalaam lahaa war kor maxaad u keeni weye qoyaanka dadka iska arkaanee hadday dadka arkaan wixii qoyantahay ay ku raalli noqdaan ninna kuma diidana hadday timirtu ay noocyo isku jiro tahay iska arkaan dhahaan annagaa sideeda ku rabno dhibaato ma leh jinsigeeda ood kala badisu ha ku gadin jinsigeeda oo timir ayadana un ah ha ku gadin oo isku dhaafin ha kala badinin laakiin waad gadan kartaa xadaثana abu nucaym alfadl bn dukayn qaala xadaثana shaybaan ibn cabdiraحmaan الnaxwi can yaxya ibn abi kahiir اlyamani can abi salamta ibn cabdiraحmaan الzuhri can abi saciidin اlkhudriyi radi allahu canhu qaal kunaa waxaan ahayn buu leey nurzaqu kuwa lagu masruufo tamral jamci timir la isku dardaray oo mid wanaagsan iyo mid aan wanaagsanayn isku dhex jirta iyo anagoo ciidana ya waxaa naloo siin jiray masruuf baa naloo siin jiray oo saxaabada nabiga alay salaatu wasalaam raashin dimirta inta soo hadhay baa loo qaybin oo la siin jiri waa kii abu cubayda bnu jarax markay raaceenna in yar yar u siin jiri wa huwa jamcigu jamcigi buu ku fasilaya alkhildu min atamr timir isku dhex jirta wey oo xabad fiican iyo xabad adag iyo ku jirta wa kunaa nabiicu waan gedi jiray saacayni bisaac laba suus oo timirta xun ah yaan bisaacin suus timirta fiicana ku gadan jir faqaala nabiyu sal l slm wuxuu yihi laa saacayni bisaac waxaa la diiday waa maxay kala badinta isku jinsi timir timir lagu gaday haba kala fadli badnaadaano in laakiin ayagoo magaca timirka ah la kala badyo lama ogolo ribay noqon ribaaulfadli baa la yihahdaa laa saacayni laba saac bisaacin laguma dhaafsan karo walaa dirhamayni laba dirham oo lacagana bidirhamin laguma gadan karo maxaa banaan in suuskaasi suuskaasi eh, mxuu ahaa labadaa suus ee timirta ee xun intaad lacag ku gadato lacagtaa aad timirti fiicda kusoo gadato oka taasuu nabiga alay slam kugu xaliyey haddaad timir fiican aad rabtee soo gadato midaadan xun intaad gadood lacag ku gado marka in lacag lagu gadan karaad garanaysaa oo qofkan aada dharii kale timir xun baad ka gaday inaad u qarisaa la diidan yih lakin waa gadan karaa hadduu ogyahy baabu maa qiila fi laxaami hiliblihii qofka hilibka iyo arrimaha ka shaqaysta wljazaari qofka jazaarka la yihahda jazaarku waa buturka iyo kawaanlaha wey hilibkaasi waxaanu ka shaqeeya xadaanaa cumar ibnu xafs waa xirfadihii bay kamid tahay banaanaa iyo kasabkii xalaashahaa ee qofka uu ka maaratay becshiraysan jir waxaa laga yaaba in isweydiya la yihah maalin walba neef baa la goyn ruuxdiis neef baa la qurgoyni oo la gowrici aakhira maa laisku qabsadaa lagu qabsan maayo nicmooleydanba ilahay wuxuu noo siiyey inaan cunno oo aan isticmaalno raranno ilahay noogu talagalay ayuu noo siiyey waa la cuni waa laga bacbashari waana la qalqalan xadaثana cmar بن xfs qal xadaثana abi xfs بن kiyاad qal xadaثana أcmd سlayman بن مهrاn qal xadaثana shaqيq بن سلم abi wayl can abi mascuudin الhudaliي radي الlahu canهu qaal jaءa rajul min alanصاar nin reer ansaareedaa yimid yuknaa aba shucayb kunyadiisa ay tahay faqaala wuxuu yidhi ligulaamin lahu addoonuu lahaayoo qasaabun hiliblaa hilibka ka shaqeeya qasaab iyo laxaam iyo jazaar waa isku wada macno nin addoonuu lahaayoo hiliblaah wuxuu ku yidhi ijcal lii acaaman xogo kawaanka intaad hilib ka soo goyso waxaad ii diyaarisaa dacaaman raashin yakfii ku filan amsatan khamsatan min annaas shan qof raashin ku filan ii diyaari buy maanta ah. nabigu raba inuu u yeero calayh salaam keligii nabiga inuu u yeero wuxuu ka jeclaystay dad la cuno oo u weheliyo rasuulka alay slam inu soo raaciyo saasaa fiican qof keligii haddaad marti qaaddood cuntada hoos dhigto xoogo waa yaxshoonaya lakin rag kale haddaad soo raaciso waxbaa ku soconaya ijcal lii طacaaman yakfii khamsata min annaas shan qof ku filan maxaa yeeley fa inii uriidu waxaan dooni an adcuwa nabiya inaan nabiga u yeero alayh الsalaatu wasalam qasadkiisa waa nabiga khaamisa khamsatin shan qof asagoo shan ku ah nabiga iyo afar kale isku dar shan qof fa inii qad caraftu waxaan aqoonsaday fii wejhi wejigiisa aljuuca gaajo gaajaan wejigiisa ka dareemay rasuulka salى الlahu alيh waalih wasalam saxaabadu waxay ahaayeen ilgarata ildheelgaratay ahaayeen dad waxaa wax xilkasa oo nabiga alayh salaam ka warhaya ayay ahaayeen nabiga calayh salaam wejigiisa xanuun waxaa ka muuqda gaasha ka muuqata xogoo busaarada iyo dhibaataya duruufa haysata saa darteed maanta waa martisoori hilib baanan siini fadacaahum u yeeray nabiga iyo afar kale ayuu u yeeray fa jaa waa yimid macahum macooda rajulu nin kale duruuf baa iska jir dadka nin kala arkay nabiga iyo afar kale oo isku duwan markuu arkay oo socda meel usii quuqulaya dirba wuxuu dareemay in meel weliima loo socdo nin gaajaysnaabaa dhexda kaga daray lix kaga ku noqday asagoo nina u yeelin faqaala nabiyu sal la alay waslm waa ka aamusay wuxuu yidhi markii reerkii la tegey ina haadaa kan qad tabicana waana soo raacay marka hore u heli kara inuu dhowri ah shantan loo yeeray iska noqo adi waa rasuulka alayh salaatu wasalaam laakiin arrintu maadaama nin kale u taallo oo cuntada nin kale leeyahay lagana yaabo inuuba tafadulo saaxiibigeena gaajadii uu ka tiro nabiga raxmadiisa sala allahu aleyh wuxuu yidhi faraha ka qaad isku dar inaad ninkiina u sheegto oo tirahdo annaga tiradii aad noo dirtay ee noogu yeedhay waxba kumaana darin ninka annaga annaga ma wadanno isla markaasna ninkii inuu bal ninkii faraha ka qaado cuntadii uu iska cuno rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa ilaa waa amri karay calayhi salaam wixii khalad ah qof aan loo yeerin dad iska soo raacay laguma yeerin waa dhihi karay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa iska aamus wuxuu yidhi nabiga calayh salam markii fajaahu macahum rajulu faqala nabi sal slm ina hada qad tabicana kan waana soo raacay afartan iyo aniga weeye dadka u yeedhay fain shita haddaad doonto an ta'dana lahu inaad u ogolaato faadan lahu ogolow haddaad rabto adaa iskale cuntade hanama galo wain shita haddaad rabto yarjac inuu noqdo rajaca waa noqon adig kugu xidhanta cuntada wey qof xoolihiisa lama cuna ilaa biqiimi nafsihi naftiisa waxay raalli ku tahay wey haddaad tirahdo maya idinkoon baan ogolahay waad noqon kar uu noqon faqaala wuxuu yidhi ninkii waa xishooday laa noqon ma dhahay nin rasuulka alayh salaam soo raaca oo soo bartilmaamaystay gurigayga imaaday bal qadintu lah waan u idmay buu yidhi adintu lah waan u idmay noqon haddii la dhihi lahaa waa iska noqon lahaa ah. mararka qaar haddii noqon la dhaho qofka qof kula socda waa isku duubi kartaa haddii karta hadduu noqon annaga waan la noqonaynaa haddii kartaa hadduu noqoni qofka waa baahan yahay walaalkaana ka tegi mayno intaad noogu talagashaan ugu filan ninka miyo iska daa waad dhihi kartaa nabiga calayh salaam baa loo yeeray kaal xoogow waa nabi allow ayaan kuu diyaarinay waa caaisha buu yidhi caaishana ah, kama tegay yuri caaisha marka bacd maa yamxaqu kadibu beentu waxay baabi'iso walkitmaanu ceebta alaabada oo la qariyo fi lbayci beyca qarintaa iyo beenta beeca la geliyo barakada inay baabi'in xaddaana bedel bin muxabar bedel bedel baa lagu magacaabay wax bedel la yirahdo mesha mu jira magaciisa ya yaa bedel dhaha meeshan jooga war xadiiskana sanadkaa lahele ayib inaan magac xun magac xun maha marka bedel magac xun maaha qof haddii bedel loogu magacaabo waa ka bedel waana lafdi carabi haddii bedelka inta badan waxa laga yaabaa ilmo dhintay in ilaahay subxana wa tacaala ilmo kala siiyo bedel sidaas loogu magacaabo dhici karta xadaثna bedel بن mحabr qal xadaثna شhucبة بن xajaaji can qataada ibn dicاama qaala samictu aba khaliil saalix bn abi maryam waa soo maray hadaytana saalix ibn abi maryam baa la dhaha qaala yuxadiث waa soo waramaya abikhaliilkan can cabdالlahi bn اxاariثi can xakiim bn xizaamin radي الlahu canhu can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaala nabig wuxuu yidhi albayicaani labada wax kala gadanays bilkhiyaari khiyaar bay leeyihin inay kala baxaan iyo inay beecooda sida ku wadaanoo ku tafsiiyaan intee buu socon khiyaarku maa lam yatafaraqa waa intayna kala tegin laakiin intay wada joogaan khiyaar bay leeyihin waa kala noqon karaan ah. laakiin waxaad moodaa inuu khalad yahay wallahu aclam in lagu qoro faatuurada iyo rasiidka marka horeba ku qoran yahay alaabta ma soo celin kartid ya soo may arkin rasiidyaha qaar ya lama soo celin karo sax ma ah maxaa yeele waxay soo geli baabulmulaamasa walmunaabada soo gelisa haddaabad alaabta gacanta ku dhigtood lacagta shubto maba soo celin kartid ya rasiid kale asaga ah sax ma ah arrintaas sax maaha maxaa yeele qaacidadaasi ka hor imaan masaladaas sharciga ka hor imaan qofkan waa soo celin karaa haddii ceeb alaabtu leedahay oo ceebtaasna adi aad waktigaad haystay ee khiyaarulceeb baaba la dhahaaba wuxuu celin karaa markuu badeecadii lacagtii kuu tiriyey kadib oo iska fiiriya halkan soo wataagay weliana kala dhaqaaqin hadduu dhawarniyo wax kale agu soo dariya ceshona waa celin karaa shardi hadduu shardisto yiraa saddex beri baan soo fikiri ayadana khiyaaru shardi baa la soo celin kara khiyaarada way badan yihin khiyaaru ru'ya mid la jirta oo salamka iyo gala alaabta alaabtaas ii keen lacagtii baad u shubtay alaabtaa noocaa ii keen markaad keento hadday sidii aad rabay iyo tilmaanta ay kusoo fadhiisatana waa diyaar haddii kale xoolahayga ay soo celinaysaa ayadana khiyaaru ru'ya la yihahda intaasoo khiyaaraa jirta rasiidkan ku qoraya gadaasha u dambaysa soo celis ma laha sax maaha wallahu aclam ayb wain katama hadday qariyaan muxuu yidhi maa lam yatafarqa oo qaal xataa yatafarqa fain sadaqaa hadday run isku sheegaan oo bayalaa isku caddeeyaan buurika lahuma fii bayciga waa loo barakeen wain katamaha hadday qariyaan oo wakadaba been isku sii daayaan isku sheegaan muxiqat barakatu baycihimaa beecooda barakadiisi baa la baabiinaya adiga waxbaa lagu dhiibay wax faa'idadaad iska dhigaysaa laakiin baraka la'aan wey ilahi waa baabiinaya yamxaqu llahu riba baa inoo imaan doonta qaalat baabu qowli llahi tacala ya ayuha aladiina aamanuu laa takuluu riba adcaafa mudaacafa waaba la gaari miya wallah aclam bilahi towfiq sala allah wslm alى nabiyina mxamedi wclى alih w saxbi ajmaciin